bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab alcafو عn الkhاdim baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alcafwu can اlkhaadimi cafiska khaadimka la cafiyo ninka adeegaha ee qofka u adeegayo ee khaadimkiisa waxyaabaha ka dhacdhacaya iyo waxyaabaha inuu ka cafiyo qaala xadaanaa xajaajun wa huwa xajaaj bnu اlminhaal qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu slma qaala marka huwada waxaa dhahaya xajaaj maaha ma waa bukhaari ama man duuna albukhaari leanna xajaaj xamaad sheekhiisa waaye siduu doonu dhihi kara isaga huwa inuu ku sheego uma baahna qaala akhbaranaa abu haalib abu haalib magaciisa waxaa la yidhaahdaa xasawar waqiila saciid bnu lxasawarna waa la yidhi waqiila naaficun wa huwa saduuqun yukhdi akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wاlarbaca can abi umaamata qaala aqbala الnabiyu sala اllahu calayhi wasalam nabigaa soo jeestay macahu ghulaamun isagoo labo addoon wado oo ay la socdaan weliba riwaayaatku waxay leeyihin aqbala nabiyu sal l slam min khaybara wa macahu ghulaamaani khaybar uu ka soo laabtay uu ka soo noqday isagoo labo addoon wado fawahaba axadahumaa midkood wuxuu u hibeeyey licaliyin cali wa qaala wuxuu yidhi laa tadribhu ha garaacin fa innii nuhiitu aniga waa la iga reebay can darbi ahli salaa dadka salaada tukado garaacistooda waa la ii diido waa layga reebay wa inii ra'aytuhu waxaan arkay addoonkani yusallii isagoo tukanaayo mundu aqbalnaa intaan soo soconnay markaa dadka tukadana aniga inaan tumo ama aan dilo waa layga reebay intii aan soo soconnayna salaad unbuu tukanayay ayb wa acdaa abaa darin abuu darna wuxuu siiyey ghulaaman buu siiyey adoon wa qaala waxa uu yidhi istawsi bihi macruufan istawsi bihi yacnii u dardaaran macruufan wanaag yacnii in loo ixsaan falo iyo ka shaqeey fa actaqahu abudar waa xoreeyey fa qaala waxa uu yidhi maa facala addoonkii ka waran qaala waxa uu yidhi amartanii waxaad i amartay an astawsiya bihi khayran inaan khayr u dardaarmo fa waan xoreeyey markaas xadiidkan dabaraani baa warinaya mucjamulkabiirka nuuruddiin alhaytamiyu fii majmaci zawaa'id wuxuu ku yidhi wamadaaru alxadiidi calaa abi haalib xadiidku wuxuu ku wareegayaa abu haalib wa huwa hiqatun abu haalib waa hiqo waqad ducifa culammada qaarkoodna way daciifiyeen imaam axmedna xadiidka waa wariyey musnadkuu ku wariyey min طariiqi اlxuseyn bni muusa wa cafaan can xamaad bni salamata bihi ay bilisnaadi اlmadkuuri huna labaatan iyo laba kun boqol konton iyo afar xadiidka ah buusiiri wuxuu ku yiri wuxuu ku wariyey wuxuu sheegay wuxuu ku yidhi itxaafu اlkhiyarati اlmahara bizawaa'id اlmasaniidi اlcashara wuxuu yidhi hada isnaadun xasan xadiidkan isnaadkiisu waa xasan ayuu yidhi abu haalib mukhtalafun fiihi ninka abu haalibna xoogaa laysku khilaafsan yahay itxaafulmaharahan midna waxaa leh ibnu xajar itxaafulmahara la yidhaahdaa midna waxaa iska iskale busiri oo waxaa la yidhaahdaa itxaafu lkhiyarati almahara ayaa midkaas kale la dhahaa marka eh, labadooduna waa kutub alatraaf ayay xisaabsan yihiin kutubul adraafna waxaa laga wadaa axaadiidta masaaniidda lagu wariyey iyo dhowr kutub oo ka baxsan kutubu sita zawaa'iddooda ayay waxay qorayaan xadiidka darafka ugu horeeyo inta meele lagu wariyey bay sheegayaan marka marka ibnu xajar kiisoo kale wuxuu leeyahy xam wuxuu ka wadaa axmed fi lmusnad wuxuu leeyahy ta oo kale qorayaa dabaraani wahaakadaa saas oo kale kan marka e, buusiiri wuxuu aada ugu sii fiican yahay haddana xadiidka waa takhriijinayo isaga xoogaa wuxuu sheegaa ma wuu takhriijinayaa kadibna wuxuu sheegayaa xukunkiisa sida badan marka labada kitaabna waa madbuuc waana laba kitaaboo qofka uusan ka maarmaynin axaadiidta sidaan oo kale oo musnadka ku sugan oo kale say riwaayaadkooda iyo hadday iskhilaafaan iyo meesha loo noqonayo culimmadii hore marka waxaad dareemaysaa habka wax loo qoro inay aad u yaqaaneen baahidaas way fahmeen ayaga nacam baahidan hadda yacni jaamacaadka hadda jiro ama yacni daraasada hadda sida wax loo wax loo baxhiyo iyaga laftooda waa qabaan waa qabaan oo ama waxay yidhaahdaan encycolopedia ama index nacam marka waxyaabahaas islaamka ugu horreeyey gaalada oo hadda kutubulxadiid waa kaasay waxay ka sameeyeen fahaaris riwaayaadka kala duwan iyo wixii kala duwanna waa ku cadaynayaan midna kutubta saas u dhigan waxaa ka mida tuxfatul ashraafka mizi uu leeyahay lixda kitaab waay bis isaga xadiid lixda kitaab ku yaalla ma jiro ilaa meesha uu ku yaallo kuu sheegan haddii uu soo noqnoqdayna inta meelo uu kusoo noqnoqdayo taxaa haddii riwaayaadkiisu iskhilaafsan yihiin kitaabka sida nusakhiisa kala duwan iyana waa sheegayaan marka waa mawsuuco aada u qiimo badan afarta sunankana waxaa daraafteeda qoray waxaa qoray abulqaasim ibnu casaakir raximah llah ayb way badan yihiin marka kutubtaas adraafta saxiixaynka adraafuu leeyahay abuu mascuud addimashqi adraafta saxiixaynka uu qoray masaaniidda iyo waxaa qoray ibnu xajar itxaafu lmaharaha ee imaamka ambuusiiriga iyo waa qoray marka daalib cilmiga kutubahaas macnaha ay ku fadhiyaan inuu fahmo baahidiisana ka gutaa la rabaanayb xadiidka marka haddii aadan fahamsanayn kutubtiisa waxba qofka kama keeni karanmarka isku daya inaa fahamtaan kutubta qofka xadiidka markuu baranayo baxdigiisa anfacaysa kitaabka marka itxaafu lkhiyaraha busiri wuxuu ku yidhi isnaadun xasan xadiidkan cali lqaari isagana mirqaatu lmafaatiixa wuxuu ku yidhi isnaaduhu saxiixun wa fiihi abu gaalib albasriyu saaxibu abi umaama xasanu lxadiid rawaa lahu abu daawuud wtirmidiyu wasaxaxa xadiidahu weliba tirmidi xadiid ninkan ku jira ayuu saxiix yeelay ayb marka xadiidkan waa xadiid xasana marka maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa macnihii uu u tarjamay oo ah qofka addoonka ama shaqaalaha in loo ixsaan falo oo weliba markuu qalad iyo gala inaan la garaacin leanna ha garaacin macnaheeda u dulqaado wa iska daa haddii uu wax sameeyo iyo ka ilaab ayb marmar inaan la garaaci karinna maaha macnuhu sida u keeni doonaa laakiin ushaada un inaad u sidata maaha waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dadka tukado in salaada lagu ixtiraamo laguna weyneeyo qofkii hadduu masaajid gelaayo salaad tukanaayo in lagu ixtiraamo intaas nacam oo aan intaas loo dhaafin oo aan dhiiggiisa la banaysanin oo macna markaa dhiiggiisa lagu banaystaa ma jirayso leanna qofkani salaaduu tukanaa daahirkiisa waxaa ka muuqdo muslimnimo salaadaasna waa tukanaya wa xisaabuhu cala allaahi nacam wixii xisaabo isaga u qarsoon calallaahi laakiin intaas ka muuqato towxiidkii hadduu towxiidsado hadduu salaad tukado calaamad yani islaamnimo hadday ka muuqato waa inay ku celisaa adiga xadiidkii usaamana waa la socotaan lanna halkan wuxuu yidhi nabiga sal ll slam fainii nuhiitu can darbi ahli salaa dadka salaada tukada garaacistooda waa layga reebay ayb wainii ra'aytuhu yusallii mundu aqbalnaa ninkanna waa tukanaya intaas ayb qaala xadaanaa abu macmar wahuwa cabdulaahi bnu camrin almuqcad wahuwa iqat akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita qaala xadaanaa cabdulwaari wahuwa bnu saciid atanuuriyu albasriyu alcambariyu qaala xadaanaa cabdulcasiiz wahuwa cabdulcasiiz bnu suhayb albunaaniyu iqatun can anasin qaal qadima anabiyu sala allahu alayhi wasalam almadiinata nebigu madiinuu soo galay walaysa lahu khaadimun khaadim isagoo una lahayn fa akhada abuu alxata abuu alxa wou qabtay biyadii gacanteyda ayuu qabtay fandalaqa bi waa ila tegay xataa adkhalanii cala nabiyi sal l slam ilaa uu nebiga ii geliyey faqaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah ina anasan anas ghulaamun waa wiil kayisun dhug badan labiibun oo caaqil ah falyaqdimka ha kuu adeego adiga ha kuu khidmeeyo de khidmada nebiga uu u khidmaynayana de faa'iido badan buu ku qabaan cilmi badanoo dadku aynan helaynin iyo wax badan buu helayaa isagana dhaqan badanoo baranayo wanaagsan iyo eh, maahan marka in wiil yaro oo loogu darnaanayo maahan taasna qaala waxa uu yidhi faqadamtuhu fi safari walxadar safar iyo iyo negiba labadaba waa ugu adeegi maqdamahu lmadiinata waqtigii uu madiina soo galay baanba saa ugu bilaabay xataa twufiya sal l slam ilaa nabiga la oofsaday maqdam marka waa daraf miimi ah waana darfu zamaan haddana zamankii uu madiine soo galay laga bilaabo ilaa uu ka dhintay maa qaala lii ima dhihin nabiga lishayin shay shayga oo sanactuhu aan sameeyey lima sanacta hada haakada kan maxaad waxa saa ugu samaysay ima dhihin walaa qaala lii ima dhihin lishayin shay lam asnachu aanan samaynin alaa sanacta haada kan maad samaysid haakadaa sidaa maa u samaysid sidaa ima dhihin marka waxaa laga qaadanayaa macnihii loo tarjamay oo laasim un nin haddee rasuulka markuu soo hijrooday ka bilow ilaa uu ka dhintay marmar uun qalad waa samaynaa qofkii haddii marka uu leeyahay rasuulka ima dhihin wax aan ka tegay maxaa uga tagtay waxaan sameeyey maxaa u samaysay ima dhihin cafiska rasuulkay ku tusay marka sal l slam oo yacnii inuu cafin jiray alcafu can ilkhaadim halkaasay kasoo geleen xadiidkan imaamu lbukhaari saxiixiisana waa ku wariyey kitaabu lwasaaya min ariiqi yacquuba bni ibraahim bni kahiir can ibni culayata can cabdilcasiis sanadkaasuu ku wariyey kitaabu lwasaaya min saxiixihi baabna wuxuu uga dhigay baabu istikhdaami اlyatiimi fi الsafari wاlxadari ida kaana ida kaana salaaxan lahu baabkaa marka wasaaya markuu joogay wuxuu yidhi agoonka in la adeegsan karo safar iyo xadar lagu adeegsan karo goorma idaa kaana salaaxan lahu haddii uu sidaas u suubado way idaa kaana daa salaaxin hadduu u suubado arrinta shaqo uunan qaban karin oo kale looma diri karan orod iisoo xamaal haddaad tiraahdeed oo uunan qaban karin ma bannaan laakiin haddii hooyadiis ama dadka mas-uulka ka ah ay yidhaahdaan agoonkan qof ay ku tabayaan inuu wax ka baranaya ama wax ka faa'iidaysanayo hebelow ninkan ha kuu adeego wixii marka isagu uu kari karo waa lagu adeegsan karaa meelo badanuuna ku baabeeyeyba bukhaari macnahaas oo kale waxaa kaloo xadiidka laga qaadana iyo waxaa kaluu yidhi wanadari lummi aw zawjiha lilyatiim agoonka yacni hooyadiis iyo hooyadii ninkeeda in arintiisu ay maamuli karaan leanna hadda abuu dalxaa soo waday nebiga u keenay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka anas oo agoona arintiisa waxaa maamulayaan hooyadii iyo hooyadii ninka qabo yaa marka hooyadu mar badan baa marar badanaa la su-aalaa ilmuhu hadday agoon yihiin hooyadu ay korsato hooyada iyada yacnii ma noqon kartaa Eh, <coughs> iyada marka ma ka horeysaa dadka kale qaraabada iyo inay ka horeynaysaa muuqanaysa maxaa yeeley iyada waana u naxaysaa iyo ilmaheeda waana u naxariis badan tahay ama ha loo dardaarmo ama yaan loo dardaarmin ayib aqwaasha fuqahada xataa madhabkana qowl baa sidaas aba marka hadda abu dalxa isaga keligii iskama yacnii keenina isaga iyo waxaa ku tashtay anas hooyadiis umu sulaym ayb bacdi riwaayaatna saasay tilmaamayaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa saraqa alcabdu addoonku hadduu xado maxaa lagu samaynayaa ninkii qaadimka ama addoonkii ahaa hadduu tuug yahay ama u waxado qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriy can cumara bni abi salama ninkan markaa cumaru bnu abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawf waay azuhriy saduuqun yuqdi saduuqun yuqdi jarxi baa ku dhacay marka akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqa wlarbaca abu xaatim wuxuu yidhi saduuqun laa yuxtaju bihi saduuqun laa yuxtaju bihi marka laa yuxtaju bihi marka wuxuu ka wadaa istiqlaalan ma loo xujaysanayo laakiin mutaabaca iyo waxaas galaa wawahaqahu hayruhu abuu xaatim hayrkiina waa towhiiqiyey dahabi kaashifka sidaasuu ku yidhi can abiihi aabihi abu salamata bnu cabdiraxmaan waaye fuqahaau sabcow ka mid ahaa calaa ra'yin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa saraqa almamluuku addoonka laleeyahay haddii uu waxado bichu gad ninkii iska laha ha gado walow binashin dirham nashigu marka isagaa sheegi doona labaatan dirham ha ahaadeen waa nisfu dirham qaala abu cabdillaahi bukhaari wuxuu yihi annashu cishruuna wاnnawaatu hamsatun wاluuqiyatu arbacuuna uuqiyadu marka afartan ayb marka wuxuu leeyahay marka waxaad yeeshaan wax yarba ku gata walow binashin marka qiimo male mar haddii ceebtaas tuugnimada uu leeyahay wax yar uun isaga iibiya nashigu marka waa nisfu uuqiya uuqiyadii hadday afartan dirham tahay maxay noqonaysaa marka nisfu nisfu uuqiya waa labaatan dirham labaatanka dirham iyo waxaa iska isla eg nashigaas ayb xadiidkan imaamu nasaa-i fi sunan اlkubra buu ku wariyey toddoba kun afar boqol soddon iyo kow min ariiqi yaxya bni xamaad can abi cawaanata can cumara bni abi salama ibnu maajahna waa wariyey kitaab lxuduud baabun alcabdu yasriqu ayuu ku keenay min ariiqi abi bakr bni abi shaybata can abi usaamata can abi cawaanata bihi marka waxaa ka muuqato inta dariiqo uu ku yimid ba cumarkaasaa ku jira idan marka xadiidka tafarada bihi cumaru bnu abi salama sanad kastoo lagu keenay isagaa dhex fadhiyo oo ku jira ayib xadiidka marka isnaadkiisa marka ciladaasaa ku jirta wax mutaabaco u baahan yahay marka mutaabaca ma leh oo cumar bnu abi salamahaasaa ku ayaa la gooni noqday imaam axmedna musnadkuu kusoo saaray isagana sidoo kale can dariiqi cumar bni abi salama marka xadiidku daciif weeyaanoo dacfigaas baa ku sugan ayb axaadiid laakiin waa jirtaa walow bixablin iyo day addoontu zinaysato oo ceebtaas la timaado oo laga xado mar labaad zinaysato laga xado oo marka dambe wuxuu yidhi walow bidafiirin ama walow bixablin isaga iibi qiimo maleh marka ayb ka laga iibinaa laftiisa de in laga iibiyay maya isagoon ceebta loo sheegin maya waa in ceebta uu ogaano ee addoonkaani haddii qiimihiisu maalan ahaay kun dollar oo kale hadduu yahay suuqa la iibinaayo toban dollar ee ninka laftiisa iibsanaya waa shakinaaba meeshaas waa ceebti waa fahmi karaa baabun ay hadaa kani baabun baab weeyaan alqaadimu yudnib khaadimka qalad galayo dembaabayo ayb qaala xadaanaa axmed bnu muxamed wa huwa axmed bnu muxamed bni xambal shaybani imaamu ahli sunati waljamaca qaala xadaanaa dawuud bnu cabdiraxmaan wahuwa alcaطaar abu sulaymaan hiqat lam yahbut ana bna maciin takalama fiihi akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita qaala samictu ismaaciil ismaaciilkan waa ismaaciil bnu kahiir can caasim bni laqiit bni sabirata can abiihi laqiit waa saxaabi qaala intahaytu ila nabiyi sal l slam nebigan soo gaaray wa dafaca araaci walxaal qad dafaca iyadoo uu soo kaxeeyey arraaci raacigii fi lmuraaxi moorada uu kasoo kaxeeyey sakhlatan waxar yacni waxar baa dhalatay waay mooradiiba waxar ka keenay marka kasoo kaxeeyey dafaca bimacnaa saaqa way almuraaxna waxaa la yidhaha ma'wal eh, almawaashi xoolaha meesha ay habeenkii usoo dunmaan waa xerada ama moorada maraax haddii la yidhaahno meesha ay u daaq tagayaan wadafaca dafaca araaci fi lmuraaxi sakhlatan waxar ayuu marka ka keenay mooradii kasoo bixiyey faqaala nabiyu sal l l slam nabigu waxau yidhi laa taxsibanna ha u malaynin nimanyo ha malayninina walam yaqul ma dhihin laa taxsabanna ma dhihin marka walam yaqul laa taxsabanna raawigaa wato e, taxsibanna iyo taxsabanna macnaahaan waa isku mid laakiin waa laba luqo wa xasiba nimanka oo waxay ka mid tahay dulwajhayn waay soo maaha wajhaani fiihi min ixsib aa iyadaa waa ka bilaabataa xasiba yaxsabu yaxsibu marka isaga wuxuu rabaa lafdigiibuu aad u tarkiisinaa nebigu laa taxsibanna buu yidhi laa taxsabanna ma dhihin leeyameeshaa marka taqdiir baa ku jira marka laa taxsibanna ayuu yidhi haw malaynin annaa min ajlika dabaxnaaha ayaa u qadaran annaa anagu min ajlika niyow martigaa adiga dartaa dabaxnaaha inaan u qalnay oon u gowracnay haw malaynin oo ina lanaa hanaman ari baan leenahay marka warka saas ina lanaa hanaman ari baan leenahay miatan boqol ah laa nuriidu ma rabno an tasiida boqol inay ka badata ma rabno marka see la yeelayaa markii mid dhashaba martidaas ama wixii gurigii iyo waa qalanayaan xadiidka abu daawuudaa wariyay sidaasna waay sidaasuuna ku keenay marka laa taxsibana waa in lasoo qadaro annaa min ajlika dabaxnaaha haddii aan sidaa lasoo qadarin macnuhu waa isbedelaaba oo wuxuu noqonayaa laa taxsibana ha u malaynin ina lanaa hanaman miatan boqol neef oo ariya inaan leenahay laa nuriidu an tasiida aanan rabin inay ziyaado macnuhuna dasaa ma loo jeedo marka taqdiirkaas waa muhiim xadiidka riwaayaad riwaayada xadiidkaana tilmaamaysa abu daawuud kitaabu dahaarow ku keenay baabun fi listinshaaq waana ku jirtaa taqdiirkan waxaanaan qadarayna riwaayadaasuu ku sugan yahay faida jaaa araaci raacigu hadduu yimaado ou la yimaado bisakhlatin waxar dabaxnaa waa gowracaynaa makaanaha booskeeda shaatan hal waxar haddii uu keeno boqol markaan joogno waxar uu keeno qowsaarka dhalatay mid baa intaan la soo baxnaan gowracanayna marka arigii marka boqol kama badanayo fa kaana fii ma qaala wixii uu yidhi waxaa ka mid ahaa laa tadrib ha garaacin daciinataka xaaskaada haweentaada ka darbika amataka garaacistaada addoontaada aad garaacayso kale haw garaacin saas marka meeshaas baa waxaa laga qaatay eh, qofka yacni haweentii ama qaadimkii wax unbaa ka dhacaya qalad ama ilmihii la dhalay mar marka xoogaa in la xanjafiyo haddii markaas aan yacni wixii lagu eh, garaaci lahaa lahaayo dhib male laakiin si xun inaa u garaacdo ma lihi waida stanshaqta haddii aad sandaaranaysana fabaaliq ku xeel dheeraw sandaarsiga ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay maahane xadiidka abu daawuuda wariyey meeshaas marka laa tadrib daciinataka ka darbika amataka daqaadimkiina waa un la mid in la garaaca marka nebigu waa reebay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man khatama qofkii u shabadeeyo calaa khaadimihi khaadimkiisa makhaafata suu'i dhanni malaxumo cabsi laga cabsanayo darteed khaadimkiibuu alaab meeshaas ka soo qaad rabaa inuu dhaho ama waxba u dirayaa qoraal inuu u qoro markaa uu u shaabadeeyo ama u saxeexo isaga xaggiisa inay ka timid loo ogaado shabadaas iyo eh, yani khatmiga muxuu tara suudanigaa meesha ka baxayo suudaniga marka see ku imaan karaa wuxuu ku imaan karaa markaad isaga iska dirto inaad istiraadid war amaa wax ka badan ou dalbadaa inta loo soo dhiiba qayb qaata adaa markaa malaxun ku dhacay ayb isaga laftiisana waxaa laga yaabaa in markaas yani malaxumo iyo wax ka yimaadaan ayb markaa suudaniga cabsi laga cabsanaya darteed wixiiba marka in layska dhoojiyo oo markaa yacnii loo shabadeeyo warqadii ama warqad loo qoro wax lagu garanayo inay qofkan ka soo baxday qala xadaanaa bishr bnu muxamed wahuwa almarwasiyu qala ahbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak qala ahbaranaa abu khaldata abu khalda magaciisa waxaa la yihaha khalid bnu dinar atamiimiyu sacdiyu saduqun can abi lcaaliya wahuwa abulcaaliyat alriyaaxi rufeyc ibni mehraan qaala waxau yidhi abulcaaliya kunnaa nu'maru waxaana la amri jiray an nakhtima cala alkhaadimi khaadimka inaan u shabadayno oon u timbarayno wanakiilu waa u beegaynaa wanacuduhaa waa u tirinaynaa shay marka loo dhiibayo oo badar iyo loo dhiibayo waa la beegayaa labaatan koombo waayaa la leeyahay si aan isagaa waxday loo dhihin isagana ounan u dhihin waxaa la iisoo dhiibay wax yar karaahiyata an yatacawaduu nicid aan nacayna darteed an yatacawaduu inay ka caada dhigtaan khuluqa suu'in dabeecad xun haddii aan waxba loo xadidin tuugnimaday baranayaan haddii aan waxba loo xadidin waxaa laga yaaba inuu tuugnimadii barto ayb waxaan laguma qiyaasin halkoo sacab iska qaado o isleeyahay cid ku fahmaysa ma leh waa mushkilada annaga haddana haysata waay mushkiladana haysato meesha ugu yar yacni gabadha jaariyada ah ama cid u shaqaynayso ciddii iyo iyadoo isku dhib qabaan waa suu danni unbaa yaa socdo waxaa laga yaabaa iyadiina inay xabad oomaa iyo xoogaa sokora iyo ay sii qaado galabtii markay rawaxaysa ciddii iyadoon wax qaadin inay iska nabaana laga yaabaa leanna dan waxaa ku jirta mar walba waa marka waxaas dad mis dadkii marka hadday tuugnimada iyo suu iskula joogaan ma khayr ma yeelanayaan ayb shaqaaluhu waa saas ayaga xataa maqaayadda ku ka shaqeeya dukaanka ka loo dhiibaayo qof kasta oo meel loo dhiibo waxa loo dhiibo un in loo tiriyo saasaa suu ku maqnaanaan ayb wanakiilu wanacuduhaa karaahiyata an yatacawaduu nicid aan nacayna inay bartaan khuluqa suu dabeecad xun marka dadka xisaabtanka waa fiican yahay xisaabtankuma xuma dabeecadeenna anagu waa xumaatay xisaabtankii qofku hadduu xisaabtamo wuxuu leeyahay warshaqadaada iga qabso uu leeyahy aniga tuug tuugaa tahay leedahay aniga tuug maan ahay uu leeyahy lagula xisaabtamo tuug maan ahay jawaabteed maaha lagula xisaabtamo tuug maan ahay jawaab uma noqon karta dee aadan waxba isku ogeyn xisaabta inaad ogolaato wax fiican ow yadunna ama inuu u maleeyo axadunaa midkaan danna suuin malaxun ama midkeen inuu malaxun maleeyo qofkaan aan tuug ahayn inuu tuug ka malaysto laakiin haddaad waxaagii cabiratay tirsatay waa ka baxay waxaas oo dhan xadiidkan alxuseyn bnu xurayth aharkan eh, yani maqduuca ah waxaa wariyey alxuseyn bnu xurayth fi lbiri wasila suyuudina durulmanhuurku ku sheegay addurulmanhuur waa kitaab tafsiir waay akbar mawsuuca fi tafsiir yaa la dhihi karaa leanna isaga dhan wuxuu qorayaa sanad iyo waxaa ma qoraya laakiin aayadda marka uu qoro tafaasiirta athariga ah ee isnaad wax ku fasirto oo dhan wixii aayaddaa ay ka dhaheen waa kuu sheegayaan qaala bnu mardaweyhi can ibni cabaas kada qaala fulaan can fulaan kada qaala fulaan can fulaan kada wixii dhammaaya kuusoo dhigaa meesha kutubtaas marka uu keenayo suyuudi tafsiirka qaarkood maba yaallaanba waa mafquud hadda isagaa laga faa'iidaa marka mar haddii isagu soo naqliyey waxbaa laga helaa akbar mawsuuca oo tafsiir wuxuu yidhi marka isagana waa wariyey marka aharkan qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man cadda qofkii tiriyey calaa qaadimihi u tiriyey makhaafata danni malaxumada darteed tii hore man khatama shabaday ahayd midaana waa tirin lacag hadday tahay wax tirsamay waa la tirin qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa israa'iil wahuwa israa'iil bnu yunus bn abi isxaaq asabiici can abi isxaaqa can xaariata bni mudarib wa huwa hiqatun qofkii ibnulmadini kasoo guuriyey inuu matruuk waaye yidhi waa gafay yiri ibnu xajar akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab almufrad walarbaca can salmaan wahuwa salmaan alfarisi radia allahu canhu qaal inii aniga laacudu lcuraaqa la acuddu waan u tirinayaa alcuraaqa lafta hilibka laga dhammaystay calaa khaadimi khaadimkayga waa u tirinayaa makhaafata danni mala xun ka cabsasho aan ka cabsanaya darteed <coughs> curaaq marka waxay tahay lafta marka hilibka laga cuno wax weynoo macno leh maaha haddii loo dhiibayo waa loo tirinaa saddex afar shan adba waxay loo dhiibay baa loo tirinaya hadhow si aan mala xun loo malaynin oo aan loo dhihin shantii xaboo loo dhiibay miduu qaatay ama lixaa loo dhiibay iyo aan loo dhihin isaga loogu xadgudbin ama isaga aan wax xun baranin qala xadaanaa xajaaju qala xadaanaa shucbatu xajaaj bnu minhaal weeyaan shucbana waa macruuf qaala anba'naa abu isxaaq qaala samictu xaarihata bna mudaribin qaala samictu salmaan inii la acudu waan u xisaabayaa alcuraaqa lafta hilibka laga dhammaystay khashyata danni waa tirinayaa buu yidhi malaxun kacabsashaan ka cabsanaya darteed bayhaqi shucab limaan uu kusoo saaray can ariiqi shucba ibnu sacadna dabaqaadkiisu kusoo saaray dabaqaat lkubraa fii tarjamati salmaan markuu salmaan alfarisi u tarjamayu keenay marka marka waxaa laga qaadanaa dadka marka loo shaqeeyo waxooda inay tirsadaan dadkan shaqaalaha ana in loo tiriyo oo ay ogolaadaan hadhowna marka ay isla xisaabtamaan wixii maqnaado markaas mas-uuliyaddeeda inuu qaato ninka shaqaalaha taasna marka inuu dhibsado ama xasaasiyad uu ka dareemo ama uu iyadii inuu suudanni ka dhigo waa tarbiya aad u xun saxaabadii iyadaasaa looga badbaadaa suudanni bay leeyihiin aan xisaabtanna marka ceeb ma noqonaysa shayga haddaan la xisaabinina meel un laysaga dayacana khasaaro unba u dambaynaanayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan adabu lkhaadimi khaadimka aadaabtiisa qaala xadaanaa axmed bnu ciisa wahuwa axmed bnu ciisa atustariyu saduuqun tukullima fii samaacaatihi yaa lagu hadlay baa lyii waxyaabaha samaacaadkiisa qaala alkhaiibu bilaa xujatin xuja la-aan laakiin akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim wاnasaa'iyu wbnu maaja qaala xadaanaa cabdullahi bnu wahab wahuwa cabdullahi bnu wahbin almisriy alimaam qaala ahbaranii makhramatu bnu bukayr can abiihi bukayr bnu cabdillahi alashaj qaala samictu yaziida bna cabdillaahi bni qusayd huwa almadaniyu alacraj hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub asita qaala arsala cabdullaahi bni cumar ghulaaman lahu addoon ou lahaabuu diray bidahabin buu la diray dahab ow amase biwariqin fida ayuu la diray fasarafahu waa soo sarifay fa andara bisarfi sarifkii ayuu ta'jiil ka dhigay oo dib u dhigay yani fa andara bisarfi waxay tahay sarifkiiba wuxuu la galay ta'jiil madal ayuu ka dhigay dayn de dahab iyo fido marka laysku bedelayo dahab iyo dahab marka laysku bedelayo dahab iyo fido marka la kala bedelanayo waa in hoo iyo hoo lays dhaho xadiidku saasuu ahaa ninkan marka oradoo dahabkan ama fidadan soo bedelaa markaasuu sarifkiibu wuxuu sameeyey intuu lacagtii u dhiibay dahabkii dhiibay ayuu yidhi noo keen yii wixii adiga aan kaa rabnay hadhow noo keen isagoo marka iska socdo ibnu cumar u yimid marka farajaca ilayhi waa usoo laabtay fajaladahu waa garaacay marka jaldan wajiican xanuun aad yani marka u xanuujiyey jaldan karbaash wajiican xanuun badan wa qaala waxau yidhi idhab tag fakhudi aladii lii war waxayga iiga soo qaada yidhi ninka orodoo tago iisoo qaad walaa tasrifhu ha sarifin daa orodoo marka wuxuu yidhi iiga soo qaado ha iisoo sarifin marka addoonkii in markaa edab loo yeeli karo la edbin karo ama qaadimka ayib sarifkaasna hadda kuma banaana sidaas marka ibnu cumar nahyigaasu garan u ogyahay maxalkeedana de fiqiga iyo kutubaha xadiidka iskale tafaasiisha ku jirto arrimahaasna wa qaala dhabtag buu yidhi fakhudi ladii lii kan aniga aan leeyahay iisoo qaad walaa tasrifu hana sarifin xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan aharkan qala xadaana mxamed bnu slaam wahuwa lbikandiyu qala ahbarana abu muaawiya wahuwa abu mucaawiyat adariir can lacmash can ibrahim ataymiy can abiihi ibrahim bnu yaziid weyaan ibn shariik abiin waa yaziid ibnu shariik ataymi labaduba hiqaad asxaabu lkutub sitana ka wariyaan can abi mascuud wahuwa cuqbat bnu camrin albadriy qaala kuntu adribu ghulaaman lii kuntu waxaan ahaa adribu inaan garaacayo ghulaaman lii nin ii shaqayn jiray ayaan garaacayo ama addoon aan lahaa baan tumayay fa samictu min khalfii sawtan gadaashaydaan cod ka maqlay iclam abaa mascuud abuu mascuudow ogow lallaahu alle aqdaru inuu yahay mid karid badan awood badan calayka korkaaga ku awood badan minka adiga ka awood badan calayhi kan awoodda aad ku leedahay korkiisa yani adiga siduu alla awood kugu leeyahaa ka badan saad adiga kan awood ugu leedahay ta allaa kaa badan faltafattu waa milicsaday marka lallaahu laamkaa kor dhigan yahay waana laamulibtidaa iska wa lallaahu alle waa mubtada waay laamulibtidaa lilaahi maaha marka lallaahu haddii lilaahi la yiraa laamku wuxuu noqonayaa laamulmilki daamulmilkina meeshaan ma yaala llaahu aqdaru calayka minka calayhi minkadaasna marka waa midda gasho dhinaca kale ee labada shay la kala fadilayo waa minta la geliyo lallaahu alla aqdaru waa karid badan yahay calayka adiga korkaaga waa mid ku awood badan minka adiga kaaga awood badan calayhi addoonkan korkiisa adiga taad awoodda aad u leedahay faltafattu waa milicsaday faidaa huwa rasuulu llahi sal ly slam waaba rasuulkii qultu waxaan idhi yaa rasuul allah fa huwa xurun liwajhi illaah addoonkan waaba xor ilaahay dartiisuuna xor u yahay fa qaala waxa uu yidhi amaa low lam tafcal haddii aadan sidaa yeeli lahayn lamasadka naaru naaraa ku taaban lahayd haddaadan iska xorayn lahayn naaraa ku taaban lahayd ow amase qaala wuxuu yidhi lalafaxadka naaru naar baa ku taaban lahayd diiran lahayd naarta xadiidkan muslim baa wariyey min ariiqi abi kurayb can abi mucaawiya bihi isnaadkan hadda inta kale isku mid kitaabu alaymaani wanuduur ayuu muslim ku wariyey baabun idaa daraba mamluukan cataqahu imaamu nawowi saas u baabaystay muslimna kitaabka asaa iskalo kitaabu alaymaani wanuduur ayb laakiin riwaayadaas muslim ma lahayn owdaas ma ku jirta oo biduuni shakin waayo lalafaxadka naaru naar baa ku taaban lahayd nusaka qaar qaadiciyaad wuxuu sheegay lalaxiqadka naaru naaraa ku haleelayso mashaariqul anwaarka laakiin lalafaxadka inay raaj sawaab tahay buu sheegay ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa edbinta addoonka la edbinayo xad inay leedahay dee marka qofka yani garaacista layska garaacayo yani aan loo aaba yeelaynin waxay keenaysaa khatar ama ilmo yar ha ahaado ama qof weyn oo adigaa damaanta yacni dadku isku mid maaha soomaalida xoogaa dhaqan uma aha qof weyn shaqaalo kasta uu yahay ninka uu u shaqeeya ma garaacayo xoogaa dhaqan iska fiican w laakiin meelaha qaar waxaad arkayda dhulkan carabtao kale khaliijkaoo kale waxaad arkaysaa qofkiio nin weyn oo la garaacaya ninka u shaqaynaya tumaya isagiina markuu saa u garaacaba saas unbau dhahayaa ma iska celinaya soomaaligu laakiin xoogaa waxaas ma samaynayo ma yeelayo waxaasna dee qof in la garaacaa wax fiican maaha dadkanna iyaga de waxaa weeyaan faqri baa ka tambatay wuxuu isleeyahay haddaad ninkan gacan u taagto shaqaduu kaa eriyaa meelaa wax ka keenta ma helaysid waxyaabahaasaa ku jirta allahu lmustacaan marka ma fiicna laakiin annaga meeshaan xoogaa waxaan ka geli karnaa haweenkoo kale ninkeeda ilmo uu soo dhalay oo naag kale u dhashay oo kale haddii guriga ay la joogaan waa iska garaacaysaa waxaa laga yaabaa haddaynan ilaahay uga cabsanayn inay iska garaacdo markasta taasoo kale marka waxyaabahanay soo gelaya khatar amaa low lam tafcal lamasadka naaruna macnuhu wuxuu yahay waxaan dembi wahay mar haddii naar la sheegay kabiiru noqona ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa taqul ha dhihin qabaxa allaahu wajhahu laa taqul ha dhihin qabaxa allaahu allah fool xumeeyo wajhahu wejigiisa qaala xadaanaa xajaajun qaala xadaanaa bnu cuyayna can ibni cajlaan can saciidin can abi hurayrata can اnabiy sal l slam qaal laa taquluu ha dhihinina qabaxa allaahu wajhahu ilaahay wejigiisa ha fool xumeeyo qaala xadaanaa cabdullahi bni muxamed wahuwa aljucfiyu lmusnadiyu qala xadaana bnu cuyayna can ibni cajlaan can saciidin saciid almaqburi can abi hurayrata qaal laa taquulanna hadhihin qabaxa allaahu wajhaka wejigaaga allah fool xumeeye wawajha man ashbaha wajhaka wawajha man qof wejigiisa allah fool xumeeyo ashbaha uu shabahay wajhaka wejigaaga yani ashbaha shabahayo wajhaka wejigaaga shabahaya aadamay u laabanee laleeyahay fain allaha caza wajala maxaa yeelay alle khalaqa aadama aadam buu abuuray sala allahu calayhi calaa suuratihi buu ka abuuray suuraddiisa ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamaya macnihii loo tarjamay oo qofka inaan la dhihin qabaxa allaahu wajhaka ama aan wejiga laga tumin marka la xataa la garaacayo ama xad ha laga oogo ama yacnii si kale ha loo yacnii edbinayo xataa marka ay bannaan tahay in wejiga laga tumo ma aha ayb oo nahyi baa ku soo aroora wuuna keeni doonaa xadiidkan marka khalaqa aadama fa ina allaha caza wajalla khalaqa aadama calaa suuratihi damiirkaas marka meesha u noqonayo war dheer baa ku jira akaru salaf waxay u celiyaan damiirkaas allah fa ina allaha caza wajalla khalaqa aadama calaa suuratihi calaa suurati اllah ayb waxaana tusaayay yidhaahdaan xadiidka calaa suurati raxmaan baa soo aroortay in allaha khalaqa aadama calaa suurati araxmaan meeshaas markaa ibnu khusayma isagu waa diiday wuxuu yidhi suuradan waxaa loo celinayaa suurati almadruub ninka la garaacaya suuradii aadam wejigiisu wejiga aadamuu u egyahay waay marka wejiga aadamna yacni maamuus ayuu leeyahay saas oo kale qaar waxay yidhaahdeen suuratihi aadama baa loo celina damiirka waxaa ku tusaayay dhaheen duuluhu situuna diraacan iyo waxyaabaha kasii dambeeya meeshaasna marka ibnu khusayma a'immadu laakiin waxay yidhaahdeen masaladaas isagaa la gooni ahay dhaheen imaam axmedna wuxuu yidhi damiirkan haddaan loo celinin alle oo madruub iyo wax lamida loo celiyo waaba tajahum jahminimo waay weliba eh, eh, eh, imaam axmed wuxuu xujaystay xujo aad u adag wuxuu yidhi in allaha khalaqa aadama calaa suuratihi wahal kaana liaadama suuratun qabla an yukhlaq aadam intaan la abuurin muuqaal miyuu lahaan jiray ma lahayn muuqaale nacam say isu qabanaya marka in allaha khalaqa aadama alle aadamuu abuuray suuradiisuu ka abuuray suurada miyaa jirtay qabla aadam maba jirin suuruu leeyahay nacam ninkii raba marka xadiidkan inuu aad u arkana shaykhu lislaam ibnu taymiya bayaanu eh, talbiis ljahmiya kitaabka la yidhaha bayaanu talbiis اljahmiya ayuu aada ugu faahfaahiyay konton safxo malaha ka badan taqriiban lixdan safxo toddobaatan waa gaarsiiye siyaabo badanoona uga hadlayaan tacliilka laftiisa wuxuu leeyahay haddii la dhaho aadam ayuu wejigiisa shabahaa bani aadamkan wejiga iyo xubnaha kale maxay ku kala duwanaanayaan uu leeyahay wejigii in la garaaco waa la diiday waxaana lagu cileeyey in allaha khalaqa aadama calaa suurati aadam aaba la yidhi gacanta haddii laga tumo sow gacantii aadam ma shabahda gacantan lugaha haddii laga garaaco lugihii aadam uu shabahaya marka wuxuu leeyahay usuul ahaanna shayga yacni tacliilku inuu yacni caam noqdo xukunkii iyo tacliilku inay cumuumka iyo khusuuska ku kala bedelnaadaan waa maciib uu leeyahay usuul ahaanta calaa kullin meeshaasu aada ugu faahfaahiyey ibnu khusayma riwaayada calaa suurati raxmaan waa daciif uu yidhi cilal buu keenkeenay ilaa saddex cilo meelahaas sheekh albani laftiisa wuxuu ku raacay ibnu khusayma masaladaa ku raacay xadiidka suurati raxmaan inay daciif tahay damiirkana aadam loo celinayuu ku tegay laakiin salafku waxay u badan yihiin suurada damiirka ku jira allah inuu celiyey tashbiihna ma ka dhalanayo suurada marka ilaahay bay isu egyihiin macnuhu maaha alka marka laa taquulana qabaxa allahu wajha kadaas xalushaahid tarjamadii xadiidku marka way isdaboolayaan baabun ay hada kani baabun baab weyaan liyajtanib ha ka dheeraado alwajha wejiga fi darbi garaacista markuu garaacaya yacnii wejiga ha iska ilaaliyo qaala xadaanaa khaalid bnu maqlad qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal huwa almadaniyu qaala eh, khaalid bnu maqladna waa abulhaytham alqatawaaniyu qaala xadaanii moxamed bnu cajlaan qaala ahbaranii abi wa saciidin can abi hurayrata can اnabiy sal l slam qaal ida daraba axadukum khaadimahu hadduu garaacayo falyajtanib ilwajha wejiga ha ka dheeraado qala xadaanaa khalidu qala xadaanaa sufyaan can abi zubayr ibn cuyayna sufyaan abu zubayrna waa maxamed bn muslim ibni tadrus can jaabirin qaala mura cala nabiy sal l l slam nabiga waxaa lala soo maray bidaabatin daabad qad wusima la suntay sumad lagu dhigay yudakhinu min kharaahu labadiisa sandul qaac oo ka baxaya wejiga inta laga suntay baa qaac ka baxaya sankiisa qaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi lacana allaahu allah lacnado man facala haada kan wixii sameeyey laa yasimana axadun qofna younan calaamaynin ounan suntin alwajha wejiga walaa yadribannahu wejigana younan tumin qofka wejiga yuuna waxooga dhufanin wejigana yuunan suntin muuqaalkiyaa ku yaalin ayb tashwiih iyo waxyaabahaasa imaanaya marka xoolaha in la suntaa waxaa muuqanaysa marka wejiga in laga suntaa un in la diidaya meeshii kale inta laga calaameeyo iyadoo markaa yacnii wax dhib badanna aan lahayn dhib inaanay lahayn ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man latama cab marka xayawaankii haddii sidan la yiri bani aadamkii maxaa u malaynaya marka bani aadamka xayawaanka waa ka sharaf badan yahay dadkii bani aadamka marka in laysaga ciyaaro oo hadba meel la gooyo ama ama isaga dhanba dab lagu shido iyo waxaasi ma maahan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man latama cabdahu addoonkiisa qofkii dharbaaxo falyuctiqhu ha xoreeyo min hayri iijaabin waajibin la-aan fiqigii bukhaari waay marka min hayri iijaabin ninkii addoonkiisa dharbaaxo gardarra u dharbaaxo ha xoreeyo sidaasaa fiican waay marka min hayri iijaabin waajibin la-aan waxuu rabaa inuu ku yidhaha amarka soo socdo ayaa amru istixbaab ah ee aan ahayn amru wujuub aan ahayn marka fuqahada aimada wixii amara waajib wixii sunnaa kala soocayan haddii kale haddaan la kala soocin waxaa laga yaabaa qofkii in wax badan ay ka dhashaan qala xadaanaa aadamu wahuwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qala xadaanaa xusayn qaala samictu hilaala bna yasaaf hilaala bna yisaaf waa yisaaf isaaf yisaaf saasay dabdiyeen yaquulu isagoo dhahayaan maqlay kunaa nabiicu lbaza waxaan gadaynay dharka fii daari suwayd bni muqarin ayaan ku iibinaynay fakharajat jaariyatun gabar baa soob ayaa baxday faqaalat waxay tihi lirajulin nin iyo waxay ku tihi shay-an wax falatamahaa dalika arajulu ninkii marka waa garaacay waa dharbaaxay falatamahaa dalika arajulu ninkaa waa dharbaaxay faqaala lahu suwayd bnu muqarin ayaa wuxuu ku yidhi alladamta wajhahaa wejigeeda miyaad garaacday laqad ra'aytunii saabica sabcatin waa is arkayay <coughs> toddoba anoo toddoba ku ah toddoba qofood aan toddobeeyo wamaa lanaa ounan noo sugnaanin ilaa khaadimun hal khaadim unbaan qabnay wax kale ma lahayn falatamahaa bacdunaa qaarkeen baa dharbaaxay khaadimkii fa amarahu nabiyu sal l cl slam nabiga wuxuu amray an yuctiqahaa inuu xoreeyu amray amarkaas marka waa amru nadbin waa amar oo nadbi iyo sunno ah sida bukhaariba ba uu yidhi min hayri ijaab marka mararka qaar dadka gabal yacnii nusuusta fahamkeeda sidii salafka inay u fahmaan baa ka yaa ka fog marka naskii unbuu soo qaadaya maanta dhan wuxuu rabaa in xadiidka la akriyo sida loo fahmayena waa qalloocan tahay sax maahan marka saas xadiidka aimadaana ah soo guuriyeen fahamkiisana inaan iyaga ka qaadano haddii marka qofka uu yidhaahdo iijaabka iyo istixbaabka iyo maxaa waxaan laysugu howlayaa haddii uu yidhaahdo de waxaan waxbaa ka dhalanaya axkaam marka haddii aduu caqligaaga ku gaarsii waayo inaad fahamto ugu yaraan culummada u sallim iyaga daa laakiin mushkilada meeshani waxay tahay caqligiisii ma gaarin culimmadiina uma sallimin waxaa laga yaabaa adii caqligaagii cilmigaagii da-daadii midna inaysan ku gaarsiinin intaas iska sug intaaad baranaysa waxbaha ictiraadin qala xadaanaa camr bnu cawn wamusadadu qaala xadaanaa abu cawaana can firas wahuwa firas bnu yaxya alhamdani ayb abu yaxya alkuufiyu lmuktib macalin dugsiyo ah saduuqun rubamaa wahim akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can abi saalix wahuwa abu saalix asamaan can zaadan wahuwa abu cumar albazaaz saduuqun yursil akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi lmufrad wamuslim walarbaca can ibni cumara qaal samictu nabiya sal l slam yaquul man latama cabdahu addoonkiisa qofkii dharbaaxo ow darabahu ama garaaco xaddan xad u garaaco dartii xadka oo lam yatihi ounan la imaanin fa kafaaratuhu kafaaradiisa cidquhu xorayntiisii inuu xoreeyo ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid marka waa kafaaro aan dariiqii kafaaraadka aan maraynin caadiga kafaaradu waa waajib iyada <clears throat> qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid huwa yaxya bnu saciidin alqaطaan can sufyaan huwa thawriyu qaala xadaanii salamatu bnu kuhayl qaala xadaanii mucaawiyat bnu suweyd bni muqarin qaala latamtu mowlan lana ayaan dharbaaxay fafara waa orday fadacaanii abi aabay baa ii yeeray faqaala lahu wuxuu ku yidhi iqtasa ka qisaaso ka argudo kunnaa walada muqarinin ayaan ahayn kunnaa waxaanu ahayn walada muqarinin reer muqarin haddaan nahay sabcatanaan ahayn toddobo sabcatantaa marka khabaru kaana ah walada muqarininna marka acni walada muqarin ama waxaa lagu nasbinaa ikhtisaas lanaa qaadimun ayaan lahaynoo noo sugnaaday falaamahaa waxaa dharbaaxay axadunaa midkeen fadukira dalika linabiy sal l slam baa loo sheegay faqaala murhum farfal yuctiquuha ha xoreeyeen faqiila linabiy sal l slam nabigaa lagu yidhi laysa lahum khaadimun hayraha wax u khidmeeyo aan iyada ahayn ma haystaan qaala falyastakdimuuha ha adeegsadaan faida staqnow hadday ka maarmaan khalluu sabiilaha ha ah iska daayaan marka markay ka maarmaanna faraha ha ka qaadaan ayb qala xadaanaa camr bnu marzuuq qala ahbaranaa shucbatu qaala lii moxamed bnu lmunkadir masmuk abuu shucbahaas marka waa abu shucbata almusani abu shucbata almusaniyu mowlaahum alkuufiyu maqbuul akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim wاnasaa'iyu can suwayd bni muqarinin اlmusaniy wara'aa rajulan nin buuna arkay walxaal qad ra'aa rajulan buu arkay latama ghulaamahu dharbaaxay faqaala amaa calimta miyaadan ogeyn ana suurata muxaramatun miyaadan ogeyn ana <clears throat> suurata suurada meesha muuqaalku ku yaalo waa wejigee muxaramatun darbuhaa ayaa u qadaran in la xarimay garaacisteeda in la dharbaaxo miyaadan ogeyn ra-aytunii waa is arkaya wa inii saabicu sabcati ikhwati ikhwatin anoo toddoba walaalaa toddobeeyo calaa cahdi rasuuli lah sal l l slam maa lanaa ilaa khaadimun nooma sugnaanin ilaa hal khaadim maane falatamahu axaduna faamaranaa nabiyu sal l slam an nuctiqahu qala xadaanaa muusa wahuwa bnu ismaaciil atabudakiyu qala xadaanaa abu cawaana qala xadaanaa firaasun can abi saalix can zaadana abi cumar qaala kunaa cinda bni cumara ibni cumar aan agtiisa joognay fadacaa bigulaamin lahu addoon ou lahaabuu u yeedhay <clears throat> kaana darabahu uu garaacay wax ku dhuftay fa kashafa can dahrihi dhabarkiisii buu fayday fa qaala ayuujicuka maku xanuujinayaa qaala laa buu yidhi maya fa actaqahu waa xoreeyey uma rafaca cuudan min alardi markaasuu wuxuu soo qaaday laan yar ayuu dhulka ka soo qaaday fa qaala wuxuu yidhi maa lii fiihi min alajri iiguma sugna isaga dhexdiisa ajarka xaggiisa maa yazinu hada alcuuda laantan wax la eg ninkan aan xoreeyey laantan wax la ego ajara iguma sugni faqultu waxaan idhi ya abaa cabdiraxmaan lima taquulu hada maxaad sidan u leedahay qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sal l slam yaquulu nabigaan maqlay oo dhahayo ow qaala ama wuxuu yidhi man daraba mamluukahu addoonkiisa qofkii garaaco xaddan lam yatihi cuquubo ounan la imaanin waxuusan la imaanin ku ciqaabay aw lakama wajhahu ama wejigiisa feero ama dharbaaxo kafaaratuhu kafaaradiisa an yuctiqahu inuu xoreeyo ani unbaa dembi iiga dhacaya maani ajar xaggee ka imaana marka saasuu ka wadaa marka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed